رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd alkabiiraة alraabicaة wاlarbacuun kabiirada afartan iyo afraad waxaynu ku soo jirnay kitaabu alkabaa'ir lilimaami dahabi raximah اllahu tacala raxmata waasica darsigeenuna maanta wuxuu ka bilaabmanayaa kabiirada afartan iyo afraad almusawiru fi hiyaabi waalxiidaani aw naxwi dalik almusawiru midkii wax ku sawirayey fi hiyaabi dharka iyo walxiidaani derbiyada wax ku sawirayay iyo wanaxwi dalika wixii la mida sawirka iyo suurada wixii ku soo arooray ayuu kabiiradan ku tilmaami doonaa qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man sawara ruuxii sawira suuratan suurad kullifa waxaa lagu kalifaa an yanfaqa fiiha inuu ku afuufo aruuxa ruux inuu ku afuufo walaysa binaafiqin mid ku afuufayana ma aha buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiiskan horeynuu soo marno bukhaari iyo muslim baa warinaya wa qaala nebiyu sal allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi ashaddu nnaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban cadaab yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waxaa ugu cadaab daran almusawiruuna kuwa wax sawiraya yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa uxiyu nooleeya maa khalaqtum wixii aad abuurteen nooleeya muttafaqun calayhi waqaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tidhi qadima rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa soo galay min safarin safar iyo socdaal buu ka soo galay walxaal qad satartu aan asturay sahwan bersad oo lii aniga ii sugnaatay biqiraamin daah baan yani markaa aan ku asturay fiihi dhexdiisa ay ahaatay tamaasiilun sawiro caaisha waxay leedahay walxaal qad satartu aan asturay yacnii daah baan ku xidhay sahwatan bersad baan ku xidhay lii aniga ii sugnaatay baan ku xidhay yani qad satartu aan asturay sahwan bersad oo lii aniga ii sugnaatay biqiraamin daah baan ku asturay daahaasoo fiihi tamaasiilu sawiro ay ku sugan yihiin fahatakahu wuu dilaaciyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh daahii buu kala jeexay yacnii watalawana wejhu wejigiisuna waa isbedelay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa qaala wuxuu yidhi ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban cadaab cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii weeye daahi'uuna shabbahayey yacnii khalqa allaahi ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa kuwa shabbahayey yacni ayaa ugu cadaab daran muttafaqun calayh xadiiska laga qaadanayaa munkarka in la suuliyo oo ruuxu markuu awoodi karo yacnii isaalat lmunkari bilyaddi meeshii uu yacni saldanadeeda iyo xukunkeeda u haystay inuu gacanta uu ku suuliyo maxaa yeele nebigu markii guriga uu soo galayba daahi waa dilaaciyey gurigaaga iyo reerkaaga daadaha mas-uulka ah waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska ruuxu ehelkiisa inaanu macaasida aanu uga raali noqon ee wixii uu u arkayo inxiraaf sharciya inay yihiin inuu ka edbiyo asahwatu waxaa weeye kalmajlisi sidii fadhigii oo kale weeye waa fadhiga wasufatu sufaduna yacni bersada weeye filbeyti guriga dhexdiisa ahaata waalqiraamu qiraamkana waxaa loo jeedaa assitru raqiiq daah jilicsan baa loo jeedaa wa fi sunani sunanta waxaa ku sugnaa biisnaadin jayidin sanad yani wanaagsanna lagu warinayo yakhruju waxaa soo baxaya naarta ka soo baxaya cunuqun luqun ayaa min annaari naarta ka soo bixi doona luqun yacni qof bini aadana aada moodo baa naartii laga soo saaraya oo hadlaysa fa yaquulu markaasuu odhanayaa innii aniga wakiltu waxaa la ii wakiishoo la ii tala saartay bikulli man mid dhammaantii oo dacaa caabuday maca allaahi la jirkiisa ilaahan macbuud oo aakhara kale wa bikulli jabbaarin mid kastoo qasbid badan baa la ii wakiishay caniidin oo madax adag inaan shaqo ka qabto wa bilmusawiriina kuwa wax sawiraya ayaa la ii wakiishay yacnii iyagana saxaxahu alimaamu tirmidi baa saxiix yeelay xadiiskuna waa saxiix markaan adilada dhammaynaan bal waxaa ku jira tilmaami doona wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi alladiina kuwii xaalkooda wuxuu ka yidhi yasnacuuna samaynaya haadihi suwar suuradahan iyagaa samaynayay yucadabuuna waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa uxyuu nooleeya maa khalaqtum wixii aad abuurteen bal naf soo geliya muttafaqun calayh wa qaala ibnu cabaasin cabdullaahi cabaas wuxuu yidhi radia samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul nebi moxamed waxaan ka maqlay sala allahu calayh wasalam isagoo leh kullu musawirin mid kastoo wax sawiroo suureeya fi naari naarta ayuu ahaanaya yujcalu waa la yeeli lahu isaga bikulli suuratin suurad kastoo sawaraha uu sawiray nafsun nafsad baa loo yeelay naf baa la gelinaya fa yucadibuhu markaasuu uu subxaana wa uu ku cadaabi nafihii iyo markaa suurooyinkii nafta la soo geliyey ayaa lagu cadaabayaa fii jahannama jahannama dhexdeeda yani intaasoo nafood isagoo loo geliyey baa la cadaabiyey muttafaqu calayhi wa qaala sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh yaquulu allahu alle wuxuu leeyahay casa weynaayo wajalla qaalibahaaye waman adlamu yaa ka dulmi badan yacni laa axadun adlama ruux ka dulmi badani ma jiro miman ruuxoo dahaba tegay yakhluqu xaalu abuurayo khalqan khalqi buu abuurayaa ka khalqi abuurkaygoo kale ah manaa abuurkii ilahay buu isu ekaysiinaya falyahluquu ha abuureen buu nebigu yidhi salawaatu wasalaamu caleyh xadiiska uu rabbigii ka warinayo xabatan yani xabad qabandiya ha abuureen oo amase liyakhluquu ha abuureen shaciiratan yani xabad heeda ha abuureen oo amase liyakhluquu ha abuureen daratan quraanjo ha abuureen waxa ugu yaryaree makhluuqa ilaahay subxaana watacaala ka mida marka bini aadamku ilaahay uu muujilayaaye alle subxaana wa tacaala yacnii afcaashiisa iyo waxa ilaahay uu sameeyey marna ma samayn karo idinka arkayoo bini aadamkii marba in yarbaa daaha looga qaadaya cilmio yacni alle subxaana wa tacaala wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila kasaa la leeyahy baa lagu guulaystay haddii keliyihii baa lagu guulaystay kanaa lagu guulaystay xubinkii otomaatiga ahaayee ilaahay subxaana wa tacaala meeshan uu kugu abuuray inay wuxuun ay jiljilaan oo koobi koobi ay markaa bini aadamku ay sameeyaan mooyaane ma abuuri karaan muttafaqun calayhi wasaxa waxaa ka ansaxay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi annahu lacana inuu lacdanay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu lacnaday nebigu almusawiriina kuwa wax sawira inuu nacdalay baa ka sugan nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khulaasada sawirka ku saabsan oo kabiira min alkabaa'ira hadaynu gebagabayno lajna daa'ima hay-atu kibaari alculamaa waxaa kasugan sugan fataawi dhowr ah oo mashhuur xasan salmaan uu soo naqlinayo fataawida koowaad kun konton iyo saddex raqamka fatwada labaadna raqamka ah fatwada saddexaadna raqamka ah sheekh naasirudiin albaani raximah llahu tacaala aadaabu istifaafka safxada boqoliyo kaga hadlaya mxuu ahaa sheekh ibnu baas raximah tacaala isagana wuxuu leeyahy kitaab laya aljawaab almufiid fi axkaami taswiir waxaa kaloo cabdiraxmaan ibn cabdilkhaaliq aya isaguna wuxuu leeyahay kitaab layaha axkaamu taswiir fii shariicati alislaamiya ayuu leeyahay rag badan baa marka wax ka qoray ibnu cusaymiin raximah allahu tacaala riyaadu saalixiinka iyo kitaabka fatxulmajiidka uu ku tacliiqiyey ee la yidhaahdo alqowl lmufiid calaa kitaabi towxiid isagana wuxuu ku leeyahay laba yani war ku leeyahay khulaasada marka culimada soo khulaasayna warkooda murtida ay isugu imanaysaa waxa shay hoos leh haddii la sawiro ama qori ha laga sawiro ama dhagax ha laga sawiro shaygii nafta lahaa ee bini aadamka ahaana loo ekaysiiyo xaaraannimadiisa waa laysku waafaqsan yahay sida taalooyinkeenni sooma garanaysaan xaawataako iyo dhagax tuur iyo sayid maxamed cabdilla xasan ee ay ka dhigi jireen kaa mujasimka ah ee tamsiilka noocaasa yacnii culimmadu way isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahay sawirkiisa in la sawiro qaybta labaadi waxa weeye waa wixii yacnii nafta lahaa oo la sawiray qaabka loo sawirayaana yani markaa uu yahay khuduud iyo haddii ilaahay kuu ron yahay midab oo daahyadii iyo derbiyada iyo waxaa lagu sawirayo ayadana xadiis baa ku soo arooray oo waa xaaraan qaybta saddexaadi waa sawirkan kamarada ee fotogarafiyada hadda loo yaqaano wakhtigii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo wakhtigii saxaabada ma jirin waa wakhtigan casrigaabuu ah bilaabmay saa darteed bay culimmadu mucaasiriinta ay isku khilaafeen qole waxay yidhaahdeen sawirba maaha oo maxaanu sawir u ahayn waxaanu sawir u ahayn bay yidhaahdeen waxay la mid tahay kitaabkan aan akhrisanayno haddii la koobiyeeyo koobigan dambe ninku uu koobiyeeyey ma kitaabkii hadii ilaahay ku rin asalka ahaaba mise waa koobi uu koobiyey ninkan dambe ma la odhanayaa kitaabka wuu qoray lama odhanayo halkaasay daliishadeen qolada kale ka soo horjeedaana waxay yidhaahdeen cuqaladu waxay isku waafaqsan tahay inay sawir tahay markaad footada tegayso maxaad leedahay waa isa soo sawiraya waad leedahay soo ma ayib magaciisu inuu sawr yahay waa laysku waafaqsan yahay sawrna maxaa la yidhi waxaasaa laga sheegay ayb hay-atu kibaar alculamaa iyo culimmada mucdamkoodu waxay marayaan sawirkaasi inuu xaaraan yahay sawirkan fotografyadu inuu xaaraan yahay ama xusuus arooskayga iyo albankayga iyo bal in la xusuusto iyo ilmahayga curad dhalashadiisii iyo ha ahaato ama dikriyaad ha ahaato ama fanaaniin iyo filimo iyo waxyaabo la jilayo khayr darra ah ha ahaatee waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay waxay ka soo reebeen xaalado daruuriyay ka soo reebeen xaaladaha daruuriga waxaa ka mid ah bidaaqadii uu qaadanayey sawir la'aan lama ogola xajkii uu gudanayey baasaboorkii uu xajka uu ku tegayey sawir la'aan lama ogola ardaygii jaamacaddii uu tegayey sawir la'aan lama ogola iskuulkii uu dhiganayay sawir sawirla'aan lama ogola waxyaabaha nolosha saamaynta ku leh culimmadu way ka soo reebeen waxay kaloo ka soo reebeen wixii maqsad tacliimiya iyo diinta faafinteeda wixii looga jeedo yani marka ayay ka soo reebeen sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala aqwaashiisu way kala duwan tahay isaga markaan si gaara u eego riyaadu saalixiinka saddex boqol iyo shan markuu tilmaamayay baabka nawowi alimaam nawowi raximah allahu tacala uu sameeyey baabu taswiiri baabu taxriimi taswiiri alxayawaan baabkaas wuxuu maray hadii ilaahay kuu roon yahay in suuradu ee suura fotografiyo maanta aanay soo gelayn sawirka aanay soo gelin way ka duwan tahay qoladaasuu ku raacay laakiin alqowl lmufiid buu wuxuu maray inay sawirku ama fotografi ahaato ama keyrka ahaatee uu xaaraan yahay laakiin maraaxil yacni gaara ah iyo wakhtiyo gaara ah iyo waxyaabo gaara oo daruuro ah laga soo reebi karo qowlka tafsiilka ana qowlulmufiidka ayuu ku leeyahay lix boqol iyo konton raqamka ah khulaasadu waxa weeye sawirku inuu xaaraan yahay ama fotografi ha ahaato ama wax kale ha ahaadee haddii yacni markaa aan looga jeedin yani wixii sharcigu uu markaa uu baneeyey aan looga jeedin wuxuu leeyahay qowlulmufiidka uu ku leeyahay kitaabu tawxiid idaa kaana alqaradu yani haddii uu yahay ujeeddada sawirkan loo gelayaa muxaraman shay xaaraana saara yani wuxuu noqonayaa xaraaman wain kaana qaradan mubaaxan yani hadduu yahay qarad mubaaxa waxaa loo gelayaana yacni saara mubaaxan buu noqonayaa liana alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid qaacidadaasuu tilmaamaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala alkabiiraةu alkhaamisaة wاlarbacuun kabiirada شhan iyo afartanaad annamaamu waa midka dadka isku dira namaam dadku warka u kala qaada yacni calaa jihati اlifsaadi inuu fasahadiyo warka ugu kala qaadaya qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala koreeye walaa tudic ha adeeci nebi maxamedow salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacnii kulla xallaafin mid kastoo dhaar badan mahiinin oo dullaysan ha adeecin hamaasin ceebayn badan oo mashaa'in socod badan binamiimin isku dir yacnii markaa u socod badan baa alla yidhi subxaana wa tacaala ha adeecin wa qaala tacaala an yuxiba axadukum midkiin ma jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi hilibka walaalkii oo meytan dhintay fakarihtumuuhu waad necbaysateen xantii markii laga warramay baa ilahi wuxuu yidhi walaa yaqtab bacdukum bacda barhkiin yaanu barhka kale xabanin ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meytan fakarihtumuuh miyuu jecel yahay midkiin hilibka walaalkii oo dhintay inuu cuno waad necbaysateen baa ilahi yidhi subxaana wa tacaala macnaha hilibka walaalkaayo dhintay sida aadan u jeclayn inaad cunto oo aad quudato cirdigiisa iyo sharaftiisii inaad meel kaga dhacdo aad xamato yacni markaa kuuma bannaan wa qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yihi laa yadkhulu ljannata jannada ma galo nammaamun isku dire midka waranwaryada ah dadka warka u kala qaada jannada ma galo wuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muttafaqun calayhi wamara nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu soo maray suubanuhu biqabrayni laba qabri buu soo maray faqaala wuxuu yidhi innahumaa labadan qabri la yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynoo naftoodu ay iska ilaalin weydana loo cadaabi maayo looma jeedo macnaha dembi weyn maaha oo riwaayada bukhaari bay ku sugan tahay wainnahu lakabiirun waa weyn laakiin wax weynoo naftooda ay ka celin kari waayaan yacni markaa looma cadaabin ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa yamshi binnamiimati namiimuu la socon jiray dadku isku diri jira warka u kala qaadi jira wa ama alaakharu midka kalena fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa midkaan iska nadiifin midaan kaadidiisa iska asturino aan iska nadiifin waataynu riwaayaadkii ku soo arooray laa yastatiru ee laa yastansihu yani aynu soo marnay iskama nadiifin jirin kaadidiisa iskama asturi jirin muttafaqun caleyh marka waa laba dembi oo iyaga marka loo eego kategitaanka ay ka tegayaan oo naftooda ay ka ilaalinayaan way fududahay oo kuma weyneyn laakiin waa dembiyo culus oo kabiira min alkabaa'ir wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi tajidu waad helaysaa min shiraari nnaasi dadka kuwa ugu sharka badan waxaad ka dal wajhayn laba wajiilaha inuu yahay khalqiga ilaahay waxaa ugu shar badan laba wajiile huwa aladii kii weeye laba wajiiluhu ya'tii haaulaa'i kuwaasuu u tegayaa biwajhin weji buu ula tegayaa wa haaulaa'i biwajhin kuwaasna weji buu ula tegayaa qolo walba waa la shaha cabbaa kuwan markuu u tago waaba la qoslayaa sidii nin ka mid ah markaasuu u faakihaynaya qoladii kale u tegi markaasuu la shaha cabbi qosolka iyo wax ka baxay nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh huwa aladii yaatii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin waana dhaqanka munaafiqiinta qofku waa inuu leeyahay xuduud iyo soohdin celisa waa inuu leeyahay wax sharcigu diiday oo ilaahay dartii uu ugu cadhoonayo oo u goynayo waa inuu leeyahay yacnii wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raali yahay oo daaco iyo cibaado uu ku raali yahayna waa inay jiraan laakiin qolo walba waa ma jirto xadiiska bukhaari iyo muslim baa warinaya bukhaari wuxuu ku keenay kitaab اladab baabu maa qiila fii dilwajhayn laba wajiilaha wixii laga yidhi baabkaasuu ku keenay wa fii lafdin riwaayad kale waxaa ku sugan oo nebiga sala allahu caleh wasalam ka sugnaatay nebigu inuu yidhi tajidu waad heli ama waxaad ogaan shiraara annaasi dadka kuwa ugu sharka badan inuu ka mid yahay dalwajhayni laba wajiilaha inuu ka mid yahay wahuwa muttafaqun calayhi xadiiskanina waa muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim ayaa warinaya can اnabiyi sal اllah alيh waslm nebiga waxaa laga wariyey qaala wuxuu idhi laa yuballiqunii yaanu isoo gaadhsiinin axadun ruux min asxaabii asxaabtayda yaanu iga soo gaadhsiinin shay-an shayna yacnii qof saxaabiyo qof kaloo saxaabiya yaanu war iiga soo qaadin waa nabi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummadda uu ku tarbiyeynayo fa innii uxibu waxaan jeclahay wuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh an akhruja inaan baxo yacnii ilayhim saxaabada xaggooda inaan u soo baxaan jecelahay wa ana saliimu sadrii ayadoo laabtaydu ay fayowdahayo qofna aanan cuqdad u qabin inaan u soo baxaan jecelahay maxaa qofka bini aadamka dabcigiisa waxaa lagu yaqaan qof haddii wax lagaaga sheego laabtaadu saafi ma u laabtaadu saafi u noqon hebel baa waxaa ku hadii lagu yidhaahdo yacni qalbigaaga waxbaa gelay nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa innii uxibu waxaan jeclahay an akhruja inaan u baxo ilayhim saxaabada inaan u soo baxo wa ana saliimu sadri anigoo laabtaydu ay fayowdahay oo laabtaydu ay caafimaad qabto rawaahu abu daauud baa warinaya wakayruhu abu daauud iyo kayrkii waana daciifo dacafahu alalbaaniyu raximah اllahu tacaala fii sharxa riyaad saalixiinka raqamka wa can kacbi bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi itaquu namiimata isku dirka iyo bulshada muslimiinta inaad warka u kala qaadaan iska ilaaliyo iska dhowra maxaa yeelay fa ina saaxibahaa saaxiibkeedu yacnii namiimada saaxiibkeeda ruuxa isku dirka yaqaanaa laa yastariixu raaxaysan maayo min cadaabi alqabri cadaabalqabriga ka raaxaysan maayo macnaa qabrigaa lagu cadaabiyo qabriga kuma raaxaysto ruuxa yani warka ummadda u kala qaado soo wax yani khatara maaha khatara waay annaga soomaali haddaan nahay war bulsho yacni oral society afka wax iska gaadhsiiso oo isagaaba samaynaya hadduu doono isagoo aan ah maceebba ku ogeyn wuxuuna ninkan hebel waxaa soomaali walba ku yidhaah wallaahi ninkaas nin ninhu meeluu ka arkay garan maayo ma ujeeda baa marka marka qofkaasoo kale markuu war kuu keeno shareecadeennu qaab loola dhaqmay tilmaantayoo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayan